majliskan barakaysan waxaa insha allahu tacaala si aad aragteen iclaamka caayo wartiya akhuuna sheekhuna zakariye cali geeye xafidahullah sakariye salafki ku caana wuxuu naga soo booday magaalada hargeysa insha allahu tacaala tarabata cilmiga iyo culamada fadhiyada dhammaantood insha allahu tacala inay ka faa'idaysano waa mawduuc aada iyo aada qayima ah.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 soomaaliduba horay u yidhaahdeen waano adaa ku noole iyadu kuguma noola cidda waanada laga aqbalaya ee sheegaysaana mar walba shardi maaha inay noqoto culimada uun bal ardaydu way iswaanin kartaa oo arday anigoo kale arday kale wuu waanin karaa ardayguna sheekh wuu waanin karaa sheekhuna arday isagaba asal waa inuu waaniyo oo cilmigeedii leh dardaarmada la ysu sheegayaa ma aha mar walba shay laga jaahil yahay qofkii in la baro oo inuu qofku yidhaahdo muxaadarada uun fadhiistayo kelmad ama laba wax ka badan kama faa'iidin taasi qofkii waxba usoo jiidi mayso haddii kelmad uu kala hoydo intaasaa ku filan waxaana muhima marka la yimaado majlis majaalista dikriga ka mid a ah, inuu qofku niyad wanaagsan ku soo xaadiro oo istiraahdo ajar iyo xasanaad soo kordhiso fadhiga uu fadhiyo inta khayrka la sheegaya waa haddii khayr la sheegaya eh ajar iyo xasanaad baa loo qorayaa walow yaanu cilmiba kordhisee fadhiga uu fadhiyo ayuu ku helayaa ducada malaa'igta siduu rasuul ka warramay calayhi salaatu wasalaam waanooyinkuna waxay yihiin wax noolaynaya qalbiga qofka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka warramay inay qofka noolaynayso waanooyinna waxa ugu fiican la ysku waaniyo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida ogeed baa ilaahay nebi maxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadale la hadal waxaad ku tidhaahdaa istajiibu lilaahi walirasuuli lirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waxa uu noolaynayaa waxyigii ruuxda qalfoofteenna noolaynaysa oo haddii ruuxdii naga baxdo aynu weyno jidhkeenni ma dhaqdhaqaaqayo ma soconayo ruuxdu nafteennay noolaysaa amaba jidhkeen badankeenna ruux baa dhaqdhaqaajanaysa ruuxdana waxyi baa noolaynayaa sida awgeed baa ilaahay nebi maxamed waxyiguu ku soo dejiyey wuxuu ku tilmaamay ruux wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadrii ma alkitaabu wala aliimaanu walakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina wa inaka latahdi ilaa siraati mustaqiim waxaa ilaahay nebi maxamed calayh salaatu wasalaam uu u sheegay inuu u waxyooday ruux ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka timid oo waxyigaas ah waxyigaasi wuxuu noolaynayaa ruuxda inagu jirtaa bal wuxuu rasuulu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay xusaya ee waxyiga carabkiisa ku dhaqdhaqaajinaya ilaahay weynaynaya iyo qofka aan xusayna iska fadhiya ama macaasi carabkiisa ku mashquuliyey inay ka kala dhigan yihiin tusaalahoodu qof dhintay iyo qof nool mahalu ladii yadkuru rabbah waladii laa yadkur mahalu alxayi walmayit bal gurigii baa lagu tilmaamay ilaahay lagu xuseeyey guri lagu nooli oo nolol ku sugantay gurigii ilaahay aan lagu xusayno guri kharaaba oo dhintay oo kala laga soo qaaday sidaa ogeed waanada waxa u baahan qofka wax waaninay waxa u baahan qofka la waaninayo midna ka marin maayo kii iska kibriyaana isagunbaa iska kibriyo iska weyneeyey kii dhegaysta wixii ka anfaca ka qaataa kaasina isagaa ku intifaacay siduu ilaahay bayidhi jalla wacala fabashir cibaadi aladiina yastamicuuna alqowla faytabicuuna axsanah ulaaika aladiina hadaahum allah wa ulaaika hum ulu lalbaab wuxuu yihi ibnulqayim sheekha la yidhahdaa raximah llah waa caalim ama sheekh ka mida culimada islaamka ee diinta islaamka u gargaartay ilaahay uu ku nooleeyey subxaanahu wa tacaala wakhtiyadeenaynu joogno dad badan oo mayd u eka amaba mayd ahaa haddii aanu cilmigiisuna soo gaari lahayn kutubtiisuna waxaa laga yaabaa wax fara badan oo maanta aynu ka baydhayno ama in badan ay garanayso ka baydhayso inaanay ka baydhayn ay ku simbirixoon lahaayeen wuxuu yidhi fa ina alcabda mudarun kula lidiraari ilaa an yakuuna caarifan bimaa yanfacuhu fii macaashihi wa macaadih wa an yakuuna mu'hiran muriidan limaa yanfacuh mujtaniban limaa yaduruh wuxuu yidhi addoonku wuxuu u dhib mudanayaa oo ku qasban yahay ku qasbanaan dhammaanteed inuu noqdo mid garta waxa anfacaya adduun iyo aakhiraba inuu garto iyo inuu noqdo waxaa anfacaya mid doorbida inuu barto waxa dhibaya ee naftiisa iyo diintiisaba waxyeelaya iyo daruuriyaadkii kale soo raacayay iyo waxaa dhibaya diintiisiiyo naftiisiiyo daruriyaadka shantaaba inuu door tegi doono aanu samaynin oo ka fogaado wuxuu yidhi fabimajmuuci haadayni yakuunu qad hudiya ila siraati almustaqiim labada arrimood markay kulmaan inuu wanaagiiyo khayrkii gartuu door biduu sameeyo xumaantii iyo sharkiina inuu bartuu ka taguun uu ka fogaado labada arrimood hadduu addoonku kulmiso wuxuu noqonayaa mid lagu hanuuniyey jidkii toosnaa jidkaa toosanina waa kaynu u soconno ee aynu hamiyo digleynaynu doonayno waa jidka aynu ilaahay maalin walba weydiisanno salaad kastaynu tukanno ama sunno noqoto ama faral eh ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daaliin jidkii toosnaa ee la mariyey kuwa ilaahay ka waramay maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin wa xasuna ulaa'ika rafiqa jidkaasoo aan ahayn kay mareen qoladii luntay oo kiristan ah cilmi la'aan ku camalfashay iyo qoladii iyagu loo carooday oo yuhuud ah oo cilmi lahaa se camalkii iyo cilmigii iskhilaafeen oo cilmigii ka daayey labadaa haddii addoonku uu sameeyo wuxuu ka badbaadayaa labadaa qolo yuhuudda waddadoodii iyo kiristanka waddadoodii labadiiba waa ka baydhay hadduu khayrkiina ogaadu doorbido sharkiina ogaadu ka fogaadu ka cararo wuxuu yidhi ibnulqayim fain faatahu macrifatu dalika salaka sabiila daaliin hadday dhaafto taasi oy weydaarato oo uu khilaafo wuxuu marayaa addoonku waddadii kuwii lumay waa kiristankii wain faatahu qasduhu watibaacu haddii uu dhaafo inuu u qastiyo xaqii oo uu ku camal falo oo uu raacana salaka sabiila almaqduubi calayhim wuxuu marayaa kuwii loo cadhooday waddadoodii waa nimankii la odhan jiray yuhuudda cid kastoo ummadda nebi maxamed ka mida calayhi salaatu wasalaam oo cilmi leh oo lunta salafku waxay idhaahdeen fa fiihi min alyahuud wuxuu shabah iyo eekaansho ku leeyahay nimankii yahuudda ahaa yahuudi maamu gaaloobin laakiin uu eekaanshuu ku leeyahay cid kasta oo ummadda nebi maxamed ka mida ah calayh isalaatu wasalaam oo cilmi la-aan camal fashaana waxay leen fa fiihi min annasaara nimanka kiristanka la yidhaahdo u eegyin kristan maaha ma gaaloobin laakiin wixii ay sameeyeen oo ah inay jahl iyo cilmi darro ku camal faleen buu waddadoodii maroo cilmi la ku camal falay wuxuu ku tilmaamay hadalkaa qiimaha badan leh risaaladu u qoray ibnulqayim ilaa axadi ikhwaanihi magacaasay risaaladu leedahay dardaaranka ugu horeeya uguna mudan uguna muhiimsan uguna weyn naftayda iyo tiinna iyo qof kastoo muslimo in loo dardaarmo ay tahay waa tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiidka ilaahay oo macnihiisu uu noqonaya af soomaali ahaan keliyeynta ilaahay loo keliyeeyo shay kastuu gaar u leeyay ilaahay subxaanahu wa tacaala ama ha noqoto ilaahay in loo keliyeeyo cibaadadiisa cibaadada ilaahay ama ha noqoto ilaahay in loo keliyeeyo magacyadiisa iyo sifooyinkiisa ama ha noqoto ilaahay in loo keliyeeyo tawxiidka rubuubiyada inuu ilaahay u abuuray addoommaha gebigoodaba inuu abuuray isagu inuu arsaaqayo inuu maamuriyo tawxiid rubuubiya soo gudigalayo dhan hadduu addoonku ogaado tawxiidka ilaahay inuu u gaar yeelo wuu raaxaysanayaa waa nafisayaa waa iska nasanayaa maadaama oo uu noqday mid u camal falay siduu ilaahay rabay ilaahay rasuul kastaoo rusushuu soo diray ka mid a saddex boqol iyo dhowr iyo toban rasuul bay haysuu rasuul ka warmay calayhi isalaatu wasalaam ambiyadii rasusha marka la isku darayna boqol iyo afar iyo labaatan kun ayuu rasuulku sheegay calayhi isalaatu wasalaam inay ahaayeen dhammaan rususha ilaahay uu soo diray waxa uu ilaahay ka warramay rasuul uu soo diray inaanu la soo dirin wax ka horreeya towxiidka wuxuu nebi maxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay isagoo weliba dhaar ugu adkeeyey walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbud allaha wajtanibu daabuud nebi maxamed ilaahay isagoo u dhaaranaya wuxuu ku yidhi waxaa loo soo diray ummad kasta rasuul rasuulkaa loo soo dirayna wuxuu ugu baaqayu ugu sheegayey ilaahay caabuda keligii subxaanahu wa tacaala markuu ummadda u imaado rasuulku ucbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru buugu baaqayey cid iska birin kartaa ma jirto cid iska weynayn kartaa ma jirto cid ka bixi kartaa ma jirto cid odhan kartaiyo iyo qiiman ka gaadhooma raba ma jirto qof kastaa wuxuu rabaa maalin walba saacad walba majlis walba meel kastuu istaago towxiidka inuu qaniinsanaado ku dhegsanaado inuu muwaxid ahaado waa in shaydaanku wax kastood qabanayso weerar buu ku yihi camaladaad qabanayse saalixa ah hadaas tira adigu waxoogaa aad leedahay shaydaanka waad iska ilaalin kartaa laga yaabaa shaydaanku weerarka ugu weyn ba adiga inuu ku soo qaado camaladaadii inuu ku soo tuuraa laga yaaba istusnimo iyo ismaqashiin waxaa laga yaaba camaladaadii inuu soo geliyo adoo qabanaya magac raadis maamus raadis maamuun raadis maal raadis inuu ku soo geliyaa laga yaaba oo camalkaad ilaahay dartii u qabanaysay inuu tashriik u fura laga yaaba haddii uu soo geliyana ama daadkaas wuxuu kula soo gelay shirkiga asqarka ah, oo isagu aan misqiro ahayn ama wuxuu daadkaasi kula soo geli shirkiga akbarka ah, oo haddii addoonku uu ku dhaco u halaagsamay halaag aanu kaga badbaadahayn towbad mooyaane towxiidka ilaahay qofki inuu ku dhegsanaado wuxuu u marayaa laba arrimood marka ugu horraysa inuu isagu muwaxid addoonka noqdo towxiidkii ku dhegsanaado marka labaad tawxiidka ilaalintiisa inuu ku talagalo siduu ilaalinaya tawxiidka tawxiidka wuxuu ku ilaalinayaa marka ugu horaysa gurigiisa gurigiisoo qadhaasa ka laalaadaan ama guri gurigiisoo faaliso iyo musixir iyo balaayo iyo baas ay ka buuxaan siduu dad gaarsiin kara khayr ugu sheegi karaa ciddo xumo sheegi karo isagu naftiisii markuu ku dhaqmo waa inuu ku dhaqmo quu anfusakum aliikum naara gurigiisa waa inuu ka sifeeyo oo uu ka ilaaliyo xumaantii wuxuu ku ilaalinayaa tawxiidka gurigiisa uu ku barbaariyey naftiisu ka bilaabaya ilaalinta marka ugu horaysa haddii wax waxayn isaga ku yimaadaan gurigaa laga baraarujinaya gurigaa laga badbaadinaya badbaadii guriguu dhigtay kadibna waa inuu addoonkii isku dayo inuu wax ka bedelo waa markuu cilmi leeyahay dii inuu wax ka bedelo mujtamacii waxaa laga yaabaa dad fara badan inay isweydiiyeen tawxiidkaad sheegaysa miyaanu laa ilaaha illaa un ahayn ma qofaan ah laa ilaha illaa ku dhawaaqin baa jira maxaa tawxiidoo lagaga celcelinayaa jawaabtu waxay tahay laa ilaaha illaa waa kelimatu tawxiid waana tawxiidkii laa ilaaha ila allah haddii maanta laba qof laysu keeno oo keliya laba qof oo la yidhaahdo labadaa qof bal macnaya kelimatu laa ilaha illa allah waxaa laga laba tafsiir kala maraan midna la yidhaahdo ilaahay jira macnaheedu weeyaan midna uu idhaahdo ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooye macnihii suu isu baa laga yaabaa towxiidkaasi qofkii muslimka ahaa markuu ku celceliyo naftiisa ee ubadkiisii ehelkiisi uu gaadhsiiyo ee carabka laga dhigi waayo wuu kobcayaa qofkii wuxuu ka ilaalinayaa waxyaabo weerar ku noqon lahaa isaga xataa hadduu tawxiidku ku dhammaystirma qalbiga macaasidii iyo dunuubtii uu gubayaa qofkii wuu ka fogaanayaa wuu ka ilaashamaya ilaahay baana kaga ilaalinaya tawxiidka sababtiisa subxaanahu wa tacaala sida awgeed ayuu ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay yidhi addoommaha nebi maxamed inuu u sheego qofka ilaahay uu la yimaada dhulka muggii wax ku dhowa gafafa oo la yimaada isagoo shirki aan la iman in ilaahay intaa in lagu dembi dhaaf oo ku qaabilayo oo dembigiisii laga dhaafayo bal u fiirsa ilahay wuxu uhi subxaanahu wa tacaala إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي سبحانه وتعالى ما دافو عبادتي سعيد كلا إن لسوء قليو وشرك لما يمعدو إلهي وحقارك أولها هذه لسوء قليو عيد كلا تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وإلهي أولو لسعيدان هم إلهي قروها shirki baa la yidhaahdaa ilaahay ma dhaafayo towbad ma lagu dhaafayo addoonkii hadduu maalinta qiyaame la har yimaada ilaa isagoo mushrik ah weliba khaasatan shirkiga akbarka waa la isku waafaqsan yihin shirkiga asqarkaa culamadu isu khilaafsan yihin taxta almashiya ma soo gudagelaya mise ma soo gudagelayo shirkiga akbarka ah addoonkii wax u laabani ma jiro innahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wamaa lilaalimiina min ansaar qofka ilaahay u yimaada maalinta qiyaame ee la soo dhistaajiyo isagoo shirki akbara wato naftiisa ku sooyin faqad xarama allahu calayhi aljanna jannada ilaahay waa ka xarimaya subxaanahu wa tacaala wa ma'waahu nnaar hoy uu gelayo meeshuu u hoyanaya aanu ka baxayna uu ku waarayo khuluud abadiya waa naar buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala cid u gargaaraysa iyo cid u hiyininaysa ma jirto shafaaco heli maayo oo erge heli maayo cid badbaadinaysaa ma jirto hadduu camal kasta qabanayo adduunyada inta joogay hal milyan oo goor hadduu xajiyey boqol kunoo masaajidna uu dhisay oo shirki akbara uu kula kulmay ilaahay wuxuu yallaami jiray wuxuu laabani doona sidaa ugee dardaaranka ugu horeeya waa cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala nafaha in lagu kabciyo la ilaaliyo towxiidka in la ilaaliyo qofkii muslimka ahaa uu noqdo mid towxiidku u dhaqdhaqaajiyo waxaa laga yaabaa waxyaabo fara badan oo dhacaya la arkaya waa la iska dhaafaya waxaad moodaa dadka inaan looba diranba qof ilaahay qeykii gargaar ka dalbay waad odhan kartid waa shirki ilaahay ka boqo laga yaabaa dadka qaarkood shirki ba inaanay garan war waa cibaado ilaahay gaaru leeya cid kale siinin ka ilaala cid kale ilaahay inuu kaa raali noqdo ma doonaysaa dembigaaga u dhaafo ka tag waa qurana shirkigu qofku waa inaad ku tiraahdi intaasaa ku filan ummaduna firo ahaan way iska aqbalayaan wixii cibaado ee sax haddii loo sheego haddaan firadii laga kharibin oo aan laga fasahadinin sidaa awgeed baa rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka warramay maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra qofku inuu ku toosan yahay wixii wanaaga oo haddii loo kala baxay isagii wanaag inuu iska aqbali lahaa qaabiliya lilxaq inuu leeyahy laakiin in laga leexinayo aabbihiyu iyo kristan iyo mushrik iyo majuusta uu ka dhigayo ama waalidka ay beddelayaan qofkii muslimka ahaa waa inuu noqdo mid isagu muwaxida oo tawxiidkii garta oo fahmo oo barta tawxiidka markuu barto waa inuu ogaado tawxiidka waxaa burinaya waysadu nawaaqid bay leedahay salaadu nawaaqid bay leedahay waynu ogni waxyaaba ay sameynaa nawaaqidooda la xafidsan yahay dee tawxiidkii oo kalea nawaaqid buu leeyahy nawaaqid islaam waxaa laaba jira waxyaaba islaaminadii qof ka burinaya haddii aan dadkii loo sheegin oo aanad adigii markii hore naftaada ku tarbiyadayn gurigiina aanad ku celinin dadkii kalena aanad soo gaadhsiinin oo aanad naxariista u qaybin dadka ile waa naxariis tawxiidku shirkigii looga diga waa naxariis wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa qof ilaahay gacantaada shirki kaga badbaadiyaa kuu dhaamaa malaayiin adduunyood heshid siduu rasuulkuba calayh salaatu wasalaam cali ku yidhi sidaa ogeed qofkii muslimka ahaa waa inuu qiiro lahaado waa inuu tawxiidkii u hinaaso oo ku dadaalo waxaa laga yaabaa khudbadan ama muxaadaradan tawxiidka lagaga warramayay oo boqolaal kun oo shirki lagaga digay inuu wadaad kitaab naxwaasita ama alfiya xafidsan u idhaahdo meedaan arkahay mubtadiyuhu u nasbiyey waa mubtadiyuhu nasbiyey eegaysa miyaad arkayn inta shirki uu ka digay inta cibaado ilaahay dadka uu faray inta wanaagii khayr uu sheegay dadka qaarba waxaa laga yaabaa bilow ilaa dhammaad wuxuu sitaa kitaab naxwa bas alfiye muxadisiin wuu ku celinaya haddana wuxuu ku celinaya sharci lcaqli haddana sharci kale ku celinaya waxaa laga tawxiidku mustaxna haddii aada weydiiso imisa rukni bay leedahay laa ilaha illa allah ma garanayo haddaad ku tiraahdo shuruudu laa ilaha illa waa imisa inuu kula walagayba toddobiyo soddon shardi bay leedahay nin baa maqaxi fadhiyay maalina wuxuu ihi dadkani waa gaalo gebigooduba waxaan ku uhi laa ilaha illa dadka way ku dhawaaqayaan maxaad u gaalaysiisay anaa og buu igu yidhi waxaan ku uhi imisa shardi bay laa ilaha illa khilaafeen ee dadka u toddobiyo soddon bay toddobiyo soddon shacbiya kiri baan kuwa dabada u qabo toddobiyo soddon qabo midhuu shay kale xaqi dee markaa haddii aad sideeto kitaab naxwaama kitaab fiqiya way ammaanantaye kitaab tawxiidna u gee labana u gee saddexna u gee afarna u gee bal ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun nebi maxamedow rasuul hortaa maanaan dirin baa lagu yidhi rasuul ilaa haddaanu dirnay waxaan u waxyoonaynay oo loo sheegayay ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane ilaaha caabuda ummadda u sheego ku dhig rasuul rasuulada ilaahay ka mid ah oo dacwadiisa aan ka bilaabin cibaadada ilaahay ilaalinteeda iyo xoojinteeda iyo fahansiinta dadka la fahansiinayo iyo weliba dagaalka lala gelayo cidda ka hor timaado cibaadada ilaahay lama suganaya rasuul kasta wuxuu ku baaqiyey tawxiidka wuxuu ku baaqiyey cibaadada wuxuu ka digiyey shirkiga nebi ibraahimna waynu ogni calayhi salaam in xataa laysku dayay in la gubo ilahay ka badbaadiyey tabaaraka watacaala tacaala dardaaranka ugu horeeya waa tawxiidka in lagu toosnaado naftaydaan ka bilaabaya in tawxiidka lagu toosnaado tawxiidka markaad ku toosnaanayso ma aha kitaaba tawxiid baan xafidsanay masaa'il badanna waan xafidsanoo dhakadankaya ma aha ku toosnaantu waa inaad barato ood ku camal fasho naftaada inaad ku camal fasho kitaab kastood dhigato waa inaad eegto horta ku dhaqantay adigu ma ku camal fashay markaad ku camal fasho u sugnaan sugnaanshaha ka kadibna waad gudbina waad gaadhsiin waxaanaad ogaataad niyadda gashataa intaad ku camal fasho fashuun bay ummadduna kaa baraysa intaad ihmaaliseed lumisay eed is ilowsiisayna ummaddu way ka tegeysaa atamuruuna الnaasa bilbri watansawna anfusakum waantum tatluuna kitaaba falaa tacqiluun bal waxaad eegtaa maalintaad dembi samaysay dembi uu kaa dhaco iska daa dhibaatooyinka iyo cuquubooyinka dembiga aad kala kulmaysae haddaad darsi dhigta ama khudba jeediso ummaddaad ka dareemaysa waa haddii qalbigaagu uu nooliyo marka hore macsiyadu aanay sida buushka kugu radin dembiga waxaad ka dareemaysaa qofka kusoo horfadhee ka dareemaysa inaad u dembi gashay sanadka qaarkood waxay idhaahdeen daabadaydaan ka dareema say ila dhaqmisii gabadhaydii gurigan ka dareema dembigoodii markuu yaraaday meesha laga soo galee looga soo dhacay garteen ay ogaadeen ilan waxaa laga yaabaa wax kastoy samaynayn waa nin niga wanaagsan ee wadaadkee garh kalele maxaa helay maxay ku dhacay qul huwa min cindi anfusikum naftaada dib u baar naftaada shaandhee ilaahay diintu nebi maxamed u soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam tawxiidku la soo diray ma ku dhaqanto ma fulisay naftaada eeg waa inaad iskaan mariso nafta geligeedaba waa dib u iskaan garaysid keliga intaa tagta guriga isxisaabi markaad isxisaabiso wax daalaca haddaad isu raacda wax daalaca sax waajib aad ka tagtay hadduu yihi la kaalay macsiyo aad samaysay hadday tay ka toobadkeen kadib waa inaad ku xisaabtanto ra'sulmaalki inaanu kuu olina faa'iido an heshid faa'iidadu maxay tahay waa inaad gacantaada ku hanuuniso dad fara badan oo laga yaabo qaadhaasa inay ka laalaadaan oo laga yaabo xirsi joogsajeebada inay ku sitaan oo laga yaabo in qardhaas loogu culay gacantiisa ama cawradiisa meelaha cawrada meel ka mida ah looga laalaadiyey aayaad aana waanay badan yihiin waxaa laga dadka qaar ba isweydiinaya manu aragay somaladu waxay adduunyada nin maxaa aragti ku laaban way kuu soo socotaa hadda haddaanad arag waad arki doontaa arrinta labaadna mar dardaaranka labaad wuxuu yahay raacitaanka sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam la raacayo nabi maxamed wuxuu ku soo ururiyey markii rasuulka lagu yidhi dardaarinkaad noo dardaarmayso waxaad moodaa dardaaran sagootiye maxaad noo dardaarmi lahayd rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunnatii sunnadaydan idinku ogahay sunnadayda qansada sunada waajib bayna ku tahay sunada barta sunada ku dhaqma sunada ku camalfala dadka ugu baaqa difaaca jeclaada intaasoo dhan soo gudagelayan sunadii rasuulkuna calayh salaatu wasalaam waa wixii nebi maxamed ka sugan calayh salaatu wasalaam samayntooda iyo fahamkooda oo aad ka dheelaato ad iska ilaaliso wixii lasoo tuugaystay ee lasoo xaday waxaa lasoo tuugaystay waa maxay waa wax kasta oo caqiida ah ama ficil ah ama camal ah ama xamal ah oo ilaahay laysla ku raaligeliyay nabi maxamedna aanu samayn calayh isalaatu wasalaam oo aan laga helay nas kitaabka ilahay sunnada rasuulka wala afcaashi salafka qofka muslimka ahi sunnada rasuulka calayh isalaatu wasalaam maruu ku toosnaanayo ee uu ku dhegayo waxyaabo badan baa ka jiidiya sunnada rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxyaabo badan baa isku dayaya inay ka leexiyaan waxyaabahaas way fara badan laga yaabaa maal in lagu soo daayo laga yaabaa dad in lagu soo daayo laga yaabo in loo hanjabo laga yaabaa in qofkii wax loo geysto dhib loo geystaba hanjabaadda ay dhaafto qofkii waxaa la rabaa sunnadii laga gilgila ama laga leexiyo waa ka rasuulku calayh salaatu wasalam xadiiska cabdillahi ibn mascuud warinayo jeexay xariitin dheer hareeraheeda wuxuu ka jeexay wadiiqooyin yaryar yar amaba xariijimo yaryar yar buu rasuulku ka jeexay calayh isalaatu wasalaam mid dheer khaqan mustaqiima buli cabdillahi ibn mascuud kadib rasuulku xariijimihii yaryaraa wuxuu ku sheegay bidicii iyo jamaacaadkii kale wuxuu rasuulku yidhi sunnadaa nebiga mara calayh isalaatu wasalaam wa anna haada siraatii mustaqiimun fatabicuu aayadda qur-aankan u akhriy jidkii ilahay toosan oo ka sarraaca jidku waa jid dheer jid gaaban ma aha jidka sunnada rasuulku waa wada dheer waxay ka bilaabmaysaa maalintaad qaadatid qalinka iyo buuggeed cilmiga bilowdo ilaa maalintuu doctooro diyaariyo ama majisteer diyaariyo inuu iska nasanayo cilmigu sidaa maaha cilmigu maalintaad qalinka qaadata ilaa maalintaad qabriga gelayso waa qalin ilaa qabri qofkii meel kala dhaxaysa malaama uu dandaami uu inxiraafi meelo kaleu istaagi doonaa dhul jiif buu noqon haddii intuu cilmigii imir qaato iskaga taguna caalim haddii markiiba isla fagax yidhaahdo oo yidhaahdan waxban hagaajinaya ansaxaya waxna waan kharibayaa sharciguba anuu ogolaanin wuu lumayaa qofku sidaa ogeed baa rasuulku wuxuu sheegay aakhiru zamanka inay imanayaan dad dadka luminaya iyaguna lumaya talo maxaa ku dhacay waa dad aan cilmi lahayn ama in yar ka bidhiiqsaday cilmi ay ku fatwoodaan may gaadhin waxay isku fureen fatwadii fa su fa aftaw bigayri cilmin su-aalaa la weydiiyey tasadir buu sameeyey markiiba uu kala dhiidhiili jawaabiy fadalluu waadalluu isna wuu lamayba rasuulku alayh isalaatu wasalaam dadkiina waa lumiyey waa sidii wadaad turkiya baa la yidhi ayaa reer mufti aha ama meel ka mufti magaalo safar buu dabateeyey waan gelaya aabbihii buu ku yidhi aabbo meesha waan mid kale kursi uga fadhiisane kursigii sii fadhiisa dadka usii fatwood odayga baa wuxuu yidhi maxaan idhahdaa dad dadka u fatwooda manaa cilmiba leh waan kuu soo dhaweynaya buu yidhi haddii weydiiyo wuxuu ku yidhi fi maslati qawaanuska dha waad iska waafaqi labadii qowl midna waad iska waafaqi doontaa su-aal baa la weydiiyaa nin hadduu gabadhiisa furo oo saddexdiiba furo ma dhacaya dalaaqaasi fi maslati qawlaan uu kala dhiibaa mid baa laba qowl mooye qowl saddexaad markuu sheegi waayey ayuu ku yihi afillaahi shakun ilaahay ma shaki baa ku jira jiritaankiisa suu yihi fi maslati qawlaan culimada laba qowl ku kulayn buui qoortii ilaahay mu jira qoortii ma jira ilaahay haddaba fiirso sunnadii rasuulka calayh salaatu wasalaam markii laga leexday dariiqii toosnaa ee dheeraa dariiqani waa dariiq dheer addoonkii mararka qaarkood naftiisa inuu waxyeelay noqonaysaa isagoo hadda wax u taraya waxbuu yeelaya muxuu yeelayaa isaga sida u muuqata su-aal buu weydiinayaa qof waxaa sheekh iga waran wuxuu odhanayaa ma garanayo waxaa laga yaaba qofkiinu ku dhaha qof caadiyo kumooday cilmi leh intaasaan garanay isagiisu wuxuu isleey naftii waxbaad yeesho maxaad uga jawaabi weyday imaam maalik buu nin u yimid su-aaluu ku qarqiyey ma garanayo inuu kaga jawaab taana ma garanayt oo dadkii maxaa ku idhaha imaam maaliki dhammaan u tegey ma garanayo u tag buu waxaad ku tidhaahdaa in maalikan laa yadri maalik ma garanayo kudha buu ku yidhi qofkii naftiisii wuu sharfo kor buu qaaday wixii aanu garanayn buu ku ma garanayo sunnadii buu haystaa wadadii toosnayd ee u marayey wadadii dheerayd baa la weydiiyey wax ka mida ah waa cilmigii alcilmu walcamal bihi wadacwatu ilayh wasama calaa fiih wadadii wahye dheerayd ayaa wax ka mida ah aanu muuqan la weydiiyey niyow haddan hayaa dee ardayban dariiqii baan hayaa intaa ma garanayo weli waan sii socdaa ma garan doona insha allah saasuu yidhi laakiin wadadii kamuu lumina wuu ku taaganyay kan la weydiiyey su-aalaanu cilmi u lahayn ee bidca ku jawaabay ama dadkii rumeeshirki uga jawaabay wadadii wahayaa la weydiiyey waar wadadaa halkay gashaa markaasuu toobiyahan qaba way kula gelaysa hallan meesha ugu dhi kula gelaysay dee toobiyi buu qaadisiyey beecada waa toobiy waa tuugaysi weyn waddooyin yarar baa ka baydha marka qaarka waxaa laga yaabaa inaad tira wadiiqada iyo taweyn bay kugu ridi sidaad u socoto gabdhuxuleed bay kula soo gogobsa waddadii gabdhuxuleed bay kula soo goysa qofkii waxa weya waddadan waa inuu cilmi u leeyay saa ogeed baa ibnu lqayim ka soo raray qowlkii hore wuxuu ku tilmaamay cilmiga ama qofku waxyaabuhu u baahan isagoo ku hanuunsan in lagu sii hanuuniyo haddaba fiirso ihdina siraada almustaqiim waxaa laga yaabaa toddobiyo goor inaad maalintii haddaad sunna tukan faralkaa tira soo ihdina siraada almustaqiim maalin kasta waad dul celisaa hadduu qof yidhaahdo dee sabrigan hanuunsan bay tukanaya ihdina siraada almustaqiimka ohanaya dee wuu lumaya kaalmadii ilaahay weydiisanayay baryadii isticaanadii wixii oo dhan buu ka baxay kadib uu lumaya addoonkii sidaa awgeed baa ilaahay inuu ku xidhooday ta ihdina siraada almustaqiim ilaa wajidka toofanku jidkii toosna weli waad haysaa waa in ilaahay kutusoonaad ka lumin labada qolee lumay qoladii hore maxaa la yidhi hayri ilmaqduubi calayhim waa loo cadhooday jidkii iyagoo haya wax ka garanayay leexdeen cadha ku dhacday cala ilaahay wala daaliin qolna jidkii iyagoon bilaabinba ayay inta leexdeen bay camalkii sameeyeen jidkii mabay marinba way lumeen wuxuu ibnuqayim qofka hanuunkuu doonaya la hanuuninayo marka ugu horaysa buu yidhi tusaale waxa buu yidhi qofka magaalo oo tilmaamay waxaa lagu yidhi magaalo heblaayo waxay ku taallaa bariga magaalada kale waddadaasaana gasha waa la hanuuniyey buu yidhi hanuunkiisaasi hanuun kale baahayo labaad hanuunkaa labaad waa maxay buu yidhi wuxuu u baahan yahay buu yidhi in loo sheego wadadu intay tahay waa kow in mise cishu soconaya ma laba ma cish ma saddex intuu soconaya haddii lagu hado magaalada bariga kaditalaamida qabo toban cis soconayo uu sahaydu qaatayna maalinta ka waran dhexda ku jabaya waa in wadadii loo sheego buui marka hore intuu soconayo waddadii makhaatirteedana waa in loo sheego in dhexda wax fadhiyaan iyo inaanay fadhiyin waa in loo sheego waa in loo sheego waddadaa waddooyinka ka baxa ila hadduu siduu waddo haya mid ka baxdo mid kale ka baxdo mid kale ka baxdo meel maraba garin waayo waa sida dadka qaar haysa kubad bay noqdeen meel ay ku biiraan way garan lahayn walu fiirsan nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam waa nebi moxamed oo rasuulkii hanuun kale loo soo dhiibaya ayaa wuxuu leeyay ilaaha jibriil iyo mikaa-iil iyo israafiil abuurayo ilaaha cirkiiyo dhulka abuurayo ilaaha kala saaray addoomihiisu waxay isku khilaafeenow igu hanuuni wixii laysku khilaafay inta xaqa ah adigu jidka toosan baa dalka ku hanuunsan waa nebi moxamed caleyh isalaatu wasalaam maa dalla saaxibukum wamaa gawaa liyadfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahar isagiibaa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam hanuunkana isagaa loo soo dhiibay hanuun sonkadii jirin intii nebi maxamed la soo diray ilaahay wuu cadhooday dhulka waxa joogaba ina allaha nadara ilaa ahli lardi famalqatahum canamahum wacjamahum ilaa baqaaya min ahli kitabka rasulku alay wasalaam waa loo cadhooday kulligood in yar ahlu kitaab ka mid mooyaane nebi maxamed baa dhex yimid hanuunkii buu leeyimi haddana wuxuu leeyahay ilaahay wixii laisku khilaafay aniga inta xaqa ay tus hadda xaqiiba isagaa wada alayh isalaatu wasalaam qayrkii ninkii ruuxiina fooqiisa adigo soo maqi jirin adigaa lagu jeedaa waa inaanan isa siinin waxay odhan jireen mudnaansho boqol adigu waa inaan isa siinin waxaama tihiin addoon daciifaa tahay ilaahay wuxuu idhi antum lfuqaraau ila allah waxaad tihiin qaar ilaahay u baahno fuqaraa mid maal haystaa buu odhan karaa anugu faqiir ma ilaahay abadan ilaahay wuu baahan yahi qofka ka maamaya ma jiro qof haysana ilaah baad ka maarmaysa anaa dhabarku ka jabaya sidaa awgeed walaalayaa toosnaanta sunnada nebiga lagu toosnaanaya calayhi salaatu wasalaam waxay u baahantay in la toosnaado cumar bin khataabba la weydiiyey in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma staqaamuu macnaheeda wuxuu yidhi waa inaad toosnaato wixii lagu faray wixii lagaa reebayna ka toosnaato waa inaanaad sida dacwada dhee dheehan dacwada ma istaajisa madaxeeda kaloo dabadegeysa kooaanka leegeysa sida dacwada waa inaan dhexdheehaan laakiin waa inaad toos socdid buuli abubakar markii la weydiiyeyna laa ilaaha ila allah ku fasiray istaqaama sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam in lagu toosnaado qofka muslimkiina waxaa muhim ah sunnada rasuulka ku toosnaantuu ku toosnaanayo inaanu naftiisa ku kalsoonaano oo wa waa inuu culimo kaashado waa inuu culimmadii ka qaato waa inuu fahmo waa inuu weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaad tira sunna rasuulka raba inuu ku toosanado kutubta sunnada soo gurato waxaad u fahmi doontaa sunnadii rasuulku calayh isalaatu wasalaam si aanay hayn maantay hayd nin baa wuxuu yihi rasuulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam khayru kalaami maa dalla wadalla nabi maxamed baa yhi alayh isalaatu wasalaam markaasuu yii waan fasilaya wuxuu rasuulku wuxu uhi khayrulkalaami hadal waxaa ku khayr badan maa qalla wixii yaraadee wadalla daliilno wata ayaa ugu fiican buui wixii ugu yaraade daliilno wata rasuulkuna ma oran macnaheeduna sidaama u ahro u afduuray xasan ibnu cali waa loo tiiriyey cali ibnu abdulaalibin fuqahada qaar ba u tiiriyey sanadkeeda ma garanayaan rasuulka cid u tiirisay uma arag ma aqalla wixii yaraaday wadda la daliilno wata daliil keena qofkii maskaxdiisa hadduu islaam ku fasir wax wuu lumayaa nin baa masaajidka istaagay wa tacaala jaddu rabbina waan fasirayaa buuli ilaahay awogiisa reebuli jaddu rabbina rabbigan awogiisa reeb markaa war dadkii kufriga loo dhigaya miya maskaxdiisu xataa maysiin siin war waa kufri lam yelid walam yulad miyaan ikhlaafayn waxaa laga yaabaa in loo dhigo xataa macaahidda qaarkood suunnada qaarkood gabayarag ay tiriyeen ama ragsharro ay jeeriyeen iskuullada hadiise qaar ka mida ah muqarar looga dhigay waxaa la idhahdaa ay hafadirin hadalkiisa ku qoran riyada uu riyooday ninkaa gaalkii qul huwa allahu bay toos uga hor imanaysaa ilaahay diyaalkiisa heesaa ku qoran iskuullada hargeysa qaar kamida muqarar doonta lagu akriyo wadhiga markaa qofkii haddaanu isagii toosnaanin sunadiina aanu barno sidaa adaa baran doona keligaa iska baro culimmadina waad ka maarmaysaa mashaayikdiina waad ka kaaftoonaysaa isagu haddii isku kaaftoomo wuu kala laalaadsami doonaa khayrkiina wuu weydaarsami sharkiina wuxuu noqon doonaa qof ku bilqoo ku kora dabeeta shiriir buu noqonayaa waxaa laga yaaba xadiid rasuul loo sheegto way dhibaysa rasuulku ma ma gelayo jirkiisa ma qaadan karayo siday u dhici kartaa buu ku leeyahy maskaxdiisu isticmaalaya sida algeed walaalayaal dardaaranka labaad wuxuu sunnada rasuulkaynagu toosnada alayh isalaatu wasalaam sunnada rasuulkuna waxay u baahan tahay in wakti dheer lagu bixiyo rasiyo siiyo waxaa laga yaaba haddaad dalkeena diraasa saa ugu samaysanoo egtid inankayni markuu dhasho ee uu koro intaa waxaa laga yaaba marcaamad in la geeyo maalintuu sideed jir gaadho ama lixda waxaa iskuulka lagu tuuro iskuulka marka lagu tuuro iskuulka u galo weli marcaamadana uu sii dhiganaya iskuulkana uu sii dhiganaya isku dhex wadaya laguna cabsi laguna darir markii iskuulkii uu ka baxay jaamacadu gaadho diinda mar allaha soo hadal qaadi maayo wad baa lagu leedaa saxsana jaamacaddii uu gelaya dhibkii ku soo noqonaya waxaa laga yaabaa isagoo waalidkii anficinu dhinto ama waalidkiiba uu dhinto isagoo ninankii anficin waalidkii labadii mid in laga yaaba labada mid ka baxo waalidkii awalada saalixu yadcuunahu meesha horta ku waayey ina wanaagsano usoo duceeye ma helin jaamacad buu geeyey waddan gaalbaabuut buu geeyey muxuu diraya quuta daruuri hunguri hunguriguna wuxuu ku dambaynayaa halkaynu ognay si kastoo loo udgooneeyo iyo si kastoo milix loogu daro halu ku dambaynayo ogni dib uma silayn kartid adduunkii quruxda badnaa lacagtu kaa gashay eed markii hore u dhereerinaysay adduunyadii wax xidhiir lala siiyey wixii ibni aadam ka soo baxayey jirhkooda ka soo baxayey sida awgeed dadaalku wuxuu u baahan yahay in ubadka laga bilaabo meesha wax ka dhismaanay ka hagaagaanaa waa gunta haaligun bay ka talantaa way soo nolol dhahdaan dhakada haan lagama soo talo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waxay kamaradaal ku haystaan madaxtooyada madaxtooyada maxaa agaan weyday maxay u socon weyday maxaa sida loo odhan waayey dee ka soo dhisay gurigii halka horse ka soo dhis seeska ka soo aasaas marka seeska laga aasaaso ayuu hagaagaya wixii ilaahay cabsidiisa iyo wanaag iyo khayr lagu aasaasaana way joogi doonaan sidoo ku suganba aayaadka qur-aanka ee laynaga warramay ilaahay subxaanahu wa wuxuu kaga warramay laba suuradood suuradda la yidhaahdo suuratu yuunus iyo suuratu lkaafi laba tusaale tusaalaha koowaad wuu soo urursan yahay suuratulkaafi laakiin waxaa lagu balballaadhiyey suuratu yuunus waxaana lagu sheegay adduunyada iyo qofka waxaa lagu sheegay gebagabadiisa waxaa lagu sheegay ka wanaagsanaadaa siduu noqonayo iyo meeshuu gelayo ilahay wuxuu yidhi jala wacala inamaa maalu lxayaati اddunya kamaain anzalnaahu min aلsamaa'i faاkhtalata bihi nabaatu اlardi mima yaأkulu الnaas walancaam حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيرا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سورة آيات كتشرتا اللي سوى قبل والله يدعو إلى دار السلام وآية عجيبة culimaduna fawaaid fara badan bay ka soo saareen waxa muhima aayaddan ah qur-aanka ay ka warramaysaa marka ugu horeeya sawir adduunyada ay sawirayso adduunyadii waxay ka dhigan tahay sidii roob cirka ka soo da-ay kamaa in anzalnahu min asamaa kadib markuu ka soo da-ay ma ku dhacaya macib ku noqonaya dhulkuu ku da-aya dhulkii maruu ku da-ay wixii dhulka ka soo baxayey ama dad ha cunaan ama xabayaan ha cunaan kale eh way isdhex galeen markay isdhex galeen ciddii beeratee dhulkaa lahayd ilaan dhulka cid baa mulkidee oo ilaahay mulki siiyey beeraha cid baa lah markays tiri haddaad awoodaan waad goorsanaysaan khudraddii ay u bislaatay waxyaabihii la cunaya ay noqdeen wax diyaar u ah intaanu karinba ayaa ilaahay ama ku salladay dabayl ama gudcul magangooyaaba mihigaan lagu salladay xajar kalaa lagu riday subaxdii buu soo toosay meeshiiyo baaba-ah shalay inaanay waxba ka olbaad moodaa markii maanta lagu salladay musiibo shalay waxba kadib ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu idinku yeedhayaa doo fiirso ilaahay wuxuu idinku yeedhayaa daar nabadgelyo wuxuu ka horraysiiye sidana laydinku sheegaya tusaalayaasha ayaa loo sheegayaa liqowmin yatafakkaruun cid fakaraysa oo ka shaqaysiinaysa maskaxdooda cid fakaraysa oo caqligooda u noqonaysa oo eegaysa caqligooda sharciga caqliga iskhilaafayaan caqliga dhammayska tiran ee aan la leexinin ee aan la iilinin ee aan la khalkhalin sharciga ma khilaafayo axaadiista rasuulka saxiixa iyo aayadka qur-aanka abadan isma khilaafayaan ciddii fakeraysa adduunyada ku fakera liidashadeedu siday tahy alfiisaada adduunyadu siday u liidato ku fakera laakiin waxaa la barbar dhigay si aan adduunyada iga go'do adduunyada mana ka tago maxaan helayaa wallaahu yadcuu ilaa daari salaam ilahay wuxuu idinku yeedhayaa daar nabadgeliyo daartii oo hole bay lahayd way baaba'aysaa way tegaysaa way suulaysaa adigoon adigoon ka lahayn ayaad ka tegaysaa inaad goosato xanuun baa ku dhacaya qofkii isagoo maal macaan baa ku dhacaya dhiikar baa ku dhacaya waxa ku dhacaya kaas jiro baa jirkiisii gelaya cuntooyinka ugu jecla waa laodhanaya waa kaa mamnuuc ma taagan karti xoolihiisi baan waxba ka cuni karin waa laga qabtay ma karayo kaan lam takna bilams shalayna uu daldalayo isku laba gurayay bal waxaa laga yaaba maalkiisu xanuunka inuu sababayna maxaa la yidhi wallahu yadcuu ilaa daari salaam aayadaha qur-aanka ah ilaahay wuxuu kaga warramay subxaanahu wa tacaala nolosha adduunyo naqaa'isteedii ceebteeda kadib waxaa loo sheegay addoonkii hadduu adduunyada ka diyaar garoobo wixii anfacayan uu kala baxo inuu daar nabadgelyo helayo daa aan naqaa'is iyo cuyuub lahayn bilaa ceeb bilaa dhibaato wallahu yadcuu ilaa daari salaam haddana ilaahay markuu ka warramay daar nabadgelyo inuugu yeedhay ugu baaqayo ayuu wuxuu dareensiiyey addoommaha daartaan nabadgelyo ilaahay inuu ku waafajiyo inaad ku nabad gasho daartan maqaacis salane uu ku waafajiyo inaad ka nabad gasho inaad ilaahay weydiisato wayahdii man yashaau ilaa siraatin mustaqiim kuu doonuu ilaahay ku hanuuniyaa jid toosan waa jidkii toosnaa sidaa ogeed sunnada rasuulku barasha u baanta calayh isalaatu wasalaam ubad keenay inaynu barno inaguna aynu baranno waana wada dheer haddaad sugayso midhaheeda oo deg dega saddex sannadood iyo laba sannadood iyo shan sannadood kuugu soo go-a ha ka yaabintaa midhaheeda waad walaysaa uun ilaa intaad ka godgelaysa meelay ku soo dhammaanaysaa ma jirto raacitaanka rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa cibaadada ilaahay wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay caabud ilaa geerida wixii ka dambeeya aad ogaanayso qaar badanba waxay ku fasireen wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa geeridu ku imanayso geeridu yaqiintu ma hadda geerida yaqiintu waa wixii geerida ka dambeeya siduu tilmaamay shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah wixii la yaqiinsanayey wixii aada rumaysnayd oo dhaneed muqayabaadka ahaa ayaad yaqiin u arkaysaa waad ogaanaysaa hadday tahay qabrigii wixii lagala kulmayey iyo malaa'igtii kii ku badbaadiyey kii ku halaagsamayba yaqiintu waxaad ogaanaysaa maa bacda almowt ayay yaqiintu ku dhacaysaa buri sheikhulislaam ibnu taymiya raximah ullah culimo kaloo waddada kala martay ama sida kale aada u fasirtay way jirtaa sida qurdubiyo raxmat ullahi tacaala calayh dardaaranka saddexaad waa hadal uu yidhi sheikhulislaam ibnu taymiya raximah ullah waxaanan u arkay markaan qorayay naftaydiiyo walaalahaybaynu anfici doono wuxuu yihi sheikhulislaam ibnu taymiya idaa wajada alcabdu taqsiira fii xuquuqi alqaraabati wاlahli wاlawlaadi wاljiiraani wاlikhwaani facalayhi biاdducaa'i lahum wاlistigfaar wuxuu yihi haddii qofku uu arko ama uu iska ogaado in qaraabadiisii iyo walaaladii iyo ubadkiisii iyo jaarkiisii xuquuqdoodii uu ka gaabiyey ay ku lahaayeen hadduu walaaladaa iyo qaraabadaadii waxaa laga yaabaa in fara badan dadkii walaaladood iyo guriga cidda la joogtay ciyaalkiisi ubadkiisa xidhiidhiyo laakiin qaraabadii kale xidhiidhintii inay ku adkaato sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi waa inaad u ducayso ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada aad u ducaysay adigana xasanaad buu kugu siinaya qof qaraabadiisii xidhiidhiyabaad noqonaysaa waa adiga laynu duceeye khayr la doonay iyagiina ducadii ilaahay wuu aqbalayaayo dee qofkii muslimka ah ee walaalkiio ka maqan u duceeyay ducadiisa waa loo aqbalaya arrintan waxaan arkaa ahmiyad ay leedahay laba laba shay bay muhim aada ku tahay muhiimadda koowaad waxay tahay in qofkii lagu baraarujiyo inuu qaraabadiisa xidhiidhiyo oo qaraabadii aanu goynin qaraabadoo la gooyaa laba dhibaatee qofka ku keenta cumrigiisoo gaabnaada iyo risqigiisoo soo waxaana laga fahmayaa mufhum mukhaalafaa xadiidka rasuulku yuri calayh isalaatu wasalaam kiina jecel in cumriga loo dheereeyo risqigana loo ballaadhiyo qaraabadiisa waxay yihi buu rasulku yhi alayh isalaatu wasalaam falyasil raximaa haddaad xidhiiri weyda qaraabadeed goyso labada faa'iidaad waayeysa xidhiirintaad qaraabada xidhiirinaysana cumrigaadiina waa lagugu ziyaadinayaa adigiibaa faa'iidada koobaad helay risqigiina waa lagugu ballaarinaya waa lagugu waasicinaya faa'idadii labaad helay waxaa kale kuugu jirta inay isku xidhnaadaan reerkaada iyo qaraabadaadi inay isu soo dhowaadaan inaanay iscolaadinin inay isu musileeyaan oo isticlaadaan siduu rasuulkuba yidhi calayh salaatu wasalaam inaan qaraabada la weynin oo laga fogaanin waa mid muhiim ah. dardaaranka kale hadal sheekh ibnuqayim uu leeyabayaan isagu yaro dheer wax badan baa qormaxamee salaada diladawa isku soo ururin doonaaye wuxuu ka warramay innagu camalkaynu qabanayno sawirkiisa oo sidiisa u taagan in madaxdeennu laynooga dhigay innaga haddaynu inagu wanaagsanaano cidaynoo talaysa inay wanaagsanaanayso haddaynu xumaano inay xumaanayso haddaynu wanaag iyo xumaan isku dhex darno iyaguna isku dhex darayaan isku walaaqayaan bartan inay ka bilaabmayso naftaada inay ka bilaabmayso wuxuu yidhi ibnu اlqayim raximah اllah wata'mal xikmatahu tacaala fii an jacala muluka alcibaadi wa umaraa'ahum wa wulaatahum min jinsi acmaalihim waxaad u fiirsataa bunaad eegtaa ilaahay xikmaddiisa ilaahay uu dhigay dadka madaxdoodii iyo dadka iyaga u taliya iyo dadka iyagu ay ka amar qaataan inuu ka dhigay camalkooda qaar la nooca bal kaana acmaalahum daharat fii suurati wulaatihim wa muluukihim wuxuuhi iska daayo waxaad moodaa camalladoodii iyagu ay qabanayeen in loo ekaysiiyey sawirka madaxdooda iyo cidda u talisa haddaad wanaagsanti kuu taliya wanaagsanaan doonaa wuxuu ihi fain istaqaamuu istaqaamat muluukuhum hadday shacabku toosnaadaan madaxdoodina way toosnaanayaan in cadiluu cadilat calayhim haddii ay cadaalad sameeyaanna iyagana cadaaladba u sameeyaan wain jaaruu jaarat muluukuhum wawalaatuhum hadday dulmi sameeyaan ay leexdaanna iyagana dulmay ku sameeyaan madaxdoodu in dahara fiihim almakru waalkhadiicatu فولاتهم كذلك هذي كم وقتهم دقر يخيانه مدحدودنا واساس وكله وان منعوا حقوق الله لديهم وبخروا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخروا بها عليهم هذه اي حقوق لغلها رب خيلان واي ظلميان عدل هذه سيوايان مدحدودنا حقوقدي أيام دي رب خيلان واي سيوايان وان اخذوا ممن يستضعفونه ماذا يستحقونه في معاملتهم akhadat minhum almuluuku maa laa yastaxiquuna haddii ay dadkay daciifsanayaan ay liidayaan ay qabiil ku liidayaan ama maal ku liidayaan ama awood ku liidayaan ama dalba ku liidayaan hadday ka qaadaan awood kaga qaadaan wax oo xoogay kaga qaadaan iyaguna madaxdooduba xoog kaga siibta buuli wuxuu ku tilmaamay miftaax daari sacaada mujaladka laba safxadda boqol iyo toddobiyo toddobaatan ilaa sideed iyo toddobaatan dardaaranka waa hadal uu yidhi ibnulqayim oo dardaaran ah isagoo dardaaran umuu dhigin laakiin siduu u sheegay uu dardaaran u yihi sawiran qofkii muslimka ahna haddii uu dareemo arrintan uu sheeku sheegayo waa inuu ogaado inuu xaq ku sugan yahi wuxuu yidhi ibnulqayim washtadat gurbat lislaam waqala alculamaau waqalaba asufahaau watafaaqama alamru washtada alba'su wadahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas walaakin ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وحول وحد كاتي واغاني إسلامك واغاني وها وحيابه اللي قد دقمي شرائع دي ذاتك مسلمين تها قد دقمي أيا نقضي دد واغاني أه وحي كل أحد نقضي دد واغاني أه dadkii faraha badnaa intii sunnada haystaa waageen noqotay dad waageenii bay noqdeen oo la yaraysto waxaa laga yaabaa inay kugu dhega hadlaanba nin baa wuxuu igu yidhi khamiiskii ku hadlay wuxuu xaggeed ka boodaysaa wadaad waxaan ku naar baan ka boodaya markuu qofku malaha meel ka boodiyo gaabsada khamiiskiisa naar baan ka boodaya waanku rasuulkaa yidhi alayh isalaatu wasalaam xadiidka abu hureyre wariyey bukhaari soo saaray maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi naar ilaahay naar haynaga ilaaliya subxaanahu wa tacaala garhkaaga iyagoo dacayadeyn waxay ku odhanayaan ma bakhaar ha lagu dhiibaha sheekh bay ku odhanayaan bakhaar ha lagu dhiibo mah waa jannaha lagu dhiibo maxaa janno ka fiican maxaad bakhaarba ku fali janno ka ballaaran wax kasta ayaa lagu dhiibaya markaad garhka la baxaysa daysanayso fulixaabu rasuulku waa waajib garhka daysta waa waajib isaaran jannan ku doonaya bakhaar maxaan ku faliba sidaa ogeed qurbadii way adkaatay buu yidhi culimmadiina way yaraadeen oo aakhiru zamanka wuxuu rasuul ka waran calayh isalaatu wasalaam cilmiga in la rafcinayo cilmigu kuma rafcismaya wax kale wuxuu ku rafcismayaa culimmadii oo yaraatoo dhimata imista caalim baa dhintay imise sheekh baa dhintay oo ka tegey intayn imika joognayn qarnigan ku jirnay imise mise imaam baa ka tegey adduunyada way yaraanayaan culimmadii dadkii sufahada ahaa way adkaanayaan arrintu waxay noqonaysaa arrin adag dhibaato badan fasahaadkii bad iyo beriga buu ku badanayaa gacmaha dadku waxay kasbadeen awgii laakiin wuxuu iyado dhibaatadaasi jirto haddaad gurmadaa dareento inaad qariib tahay has haisdhiganin ha is odhanin laga bixi maayo koox xaqa ku taagani buuli ibnu qayim raximah llah ka suuli maysa xaqa inay ku taageen ahlu shirkiga la dagaalamayaan dadka ahlbidaca la dagaalamayna ku soo horjeedayaan ilaa inta adduunku soconayo miftax dar sacaada mujalad saddexaad safxadda afar boqol iyo saddexiyo afartan waxa uu mar kale sifeeyey raximah llahu tacaala gurbadaasi wuxuu hi ibnu lqayim faahlu lislaami fi nnaasi guraba wاlmu'minuuna fi ahli islaami guraba وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم وعلم الغيم تذكي مسلمين تها تذكي نحن وذين يواجين كل أقدام أنت أن مسلمين هاي مسلمين تولى قبضين مؤمنين تينا تذكي مسلمين تها نحن وذين يواجين كل أقدام islaamka imaanka imaamka haas imaamka khaasa ahlulcilmigiina mu'miniinta dhexdoodii bay kusii noqdeen waageeni ahlu sunnihii ka soocayay bidcadii hawaduna intii kale culimada ahayd bay waageeni kusii ah noqdeen dadkii dadka ugu baaqayay sunnada ee ku sabrayay dhibaatada ka soo gaadhaana waa kuwa ugu waageennimada daran hurbay ku jiraan aada u daran gol waxaa laga yaabaa in afyaadal iyo gacanba wax lagu geysto wuxuu yihi laakiin waa cidduu ilaahay la jiro ciddaas uu gargaariyo u nusraynayo ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu si kastoo loo dhibo ilaahay baa ilaalinaya subxaanau wa tacaala ilaahay dembigeena ha dhaafo madaar saalikiinku ku tilmaamay hadalkaa ibnu qaym jil saddexaad safadda boqol iyo han iyo sagaashan ilaa lix iyo sagaashan hadalku wuu badanaya kolley waanu sii furfurayaa nin badiyeyna mooda o dhan baa la yidhi nin yereeyna kama kala tegin ilaahay dembigeena ha dhaafo subxaanau wa tacaala xaqana allahina waafajiyo ikhlaaskana allahi nagu gargaaro diinta kuwa kor u qaadana allahi naga dhigo subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk